bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu istixbaabi qiyaami ramadaana wahuwa taraawiix baabu istixbaabi qiyaami ramadaana ramadaan istaagidiisa in la istaago habeenada sunanimadeeda caddaynteediiba u baab yahay wahuwa taraawiixu waa taraawiixda qiyaamu ramadaankana taraawiixda ayaa loo jeedaa <clears throat> taraawiixdu marka qofka inuu istaago wixii fadaa'il kusoo arooray can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal man qaama ramadaana ramadaan qofkii istaago iimaanan waxtisaaban iimaanan rumayn ou rumaynayo iyo waxtisaaban ajartirsi oo ku ajartirsanayo ku xisaabtan oo ku xisaabtamayo ajarka qofka u istaago qufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaro min dembihi dembigiisa ah muttafaqun calayhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qiyaamu ramadaanka fadliga uu leeyahay dembi dhaaf haddii marka uu ku tilmaamay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam qofka istaago in loo dembi dhaafayo laakiin laba shardi baa lagu xiro iimaanan waxtisaaban iimaananna waa ikhlaas ilaahay dartiis qofkay ka tahay waxtisaabanna waxaa weeyaan rumayn oo rume yani ajartirsi isagoo ku xisaabtamayo yacni ajarka waa rajada waxa ilaahay thawaabta uu geliyey oo ninkii ramadaan istaago dunuubtiisa waa la dhaafaa ajarka intaa la eg rumayn oo rumaysan yahay u yeelay oo marka waxa qofka loo yaboohay ee ajara rumayn oo rumaysan yahay iyo ku kalsooni ku kalsoon yahay darteed iyo ogaal uu ogyahay in ilaahay siin doono fadaa-ishaas isagoo sidaa og qofkii uu istaagay qiyaamu ramadaan sameeyo ajarkiisa marka waa in dembi dhaaf dembi dhaaf la siinayo dembigiisa wixii horumaray muttafaqun caleyhi wa canhu abi hureyre isla abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal kaana rasuulullahi sala allahu aleyh waalihi wasalama rasuulka waxa uu ahaa yuraqibu inuu dadka jeclaysiinayo fii qiyaami ramadaana ramadaan qiyaamkiisa inuu dadka jeclaysiinayo ayuu ahaa raqaba fii haddii lagu gudbiyana waa jeclaysiin raqaba can haddii la yihahna waa necbaysiin hadba ficilka waxa lagu gudbiye ayuu ku xiran yahay kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalama yuraqibu inuu dadka ku tirtirsiinayo o jeclaysiinayo fii qiyaami ramadaana ramadaan qiyaamkiisa iyo istaagidiisa min geyri an ya'murahum isaga oo aan farin fiihi kaa dhexdiisa bicasiimatin go-aan aan ku farin yacnii isagoon wujuub ku farin aada buu dadka u jeclaysiinaya qiyaamu ramadaanka isagoon amar waajiba aan uga dhigin isagoon amar waajiba aan uga dhigin min gayri an ya'murahum isaga oo aan farin fiihi qiyaamkaas bicasiimatin si go-aana aan ku farin oo go-aan adag yacni aan uga dhigin yacnii inay sunno tahay bay marka daliil u tahay fayaquulu wuxuu dhihi jiray man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi uuna soo mara marka intan rawaahu muslim baabu fadli qiyaami leylati alqadri leylatu lqadriga istaagidda la istaagaa fadliga ay leedahay caddayntiisiibuu u baab yahay wa bayaani arjaa layaalihaa wa bayaani arjaa layaaliihaa habeenadeeda ta loogu rajo badan yahay caddayntiisiibuu u baab yahay habeenada yacnii leylatu lqadriga loogu rajada badan yahay caddaynteeda ayb oo waxaa weeyaan kitaabka axaadiidtiisa iyo waqtigiisii baaba isku helnayba nacam oo marka waxaa weeyaan waqtiyadii loogu rajada badnaa laba tarjamo ayuu meeshan ku dhigay tarjama waxay tahay fadlu qiyaami leylat alqadri leylatulqadarka iyada in la istaagaa fadliga laga helayo waa masalo tarjamada labaad waxa uu ka dhigay in la caddeeyo goormaa loogu rajo badan yahay leylat leylatulqadrigaas leylatulqadriga marka axaadiista labada dhinac kusoo kala aroortay ayuu sheegayaa qaala allahu tacaala alla waxau yihi inaa anagu anzalnaahu waanu soo dejinay qur-aankii fii leylati alqadri leylatulqadrigii dhexdiisii baan soo dejinay waa qur-aankii marka wa qaala tacaala allah waxau yihi innaa anagu anzalnaahu waanu soo dejinay qur-aankii fii leylatin habeen dhexdii ayaanu soo dejinay habeenkaas oo mubaarakatin la barakeeyey habeenkaa laftirkeedana waa habeenka dadka la kala yacnii malaa-igta la siinaayo um, sanadkan sanadkaas ka bilow ilaa ka kale dadku yacnii aqdaartooda iyo habka loo maamulaayo iyo waxa ku saabsan oo dhan waa marka la siinayo ilaahay uu dhahayo fiiha yufraqu kullu amrin xakiim ee ma ahan marka leylatu nisfi shacbaan shacbaan habeenka uu niskayo leylatulxugunka u yaqaanaan soomaalidu u taqaano yacni shan iyo tobanka shacbaan ayaa yacni la xukumaa wixii sanadkaasoo dhan sida ay u malaynayaan ma aha nacam bal waa leylatulqadriga nacam markaa xataa ayb leylatulqadriguna de shacbaan kuma jirto sida la ogsoon yahay wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaala nabigu waxa uu yidhi man qaama leylata alqadri ayb man qaama qofkii istaago leylata alqadri leylatulqadriga qofkii istaago iimaanan waxtisaaban ku istaago ajartirsi isagoo yacni rumayn oo rumaynaya iyo ajartirsi gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dambihi muttafaqun calayhi iyadana marka intii ramadaanka qiyaamkiisa laga helaya baa laga helayaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa kamida sala allahu alayh waali wasalama uruu leylat alqadri ayaa la tusay leylatulqadrigi ayaa riyo lagu tusay fil manaami riyo ayaa lagu tusay fi sabci awaakhiri xaal ay tahay todobada dambe dhexdooda todobada dambe iyadooayaa la tusay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yihi araa aniga waxaan arkaa ru'yaakum ru'yadiina qad tawaadaad ad inay iswaafaqday fi sabci alawaakhiri toddobada dambe inay isku waafaqday ee faman kaana qofkii ah mutaxariyaha qofkii ah inuu dadaalayo habeenkaa ku dadaalayo falyataxarahaa ha ku dadaalo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe muttafaqun calayhi toddobada maal habeenee dambe ha ku dadaalo qofkii dadaalayo toddobada habeen marka waxaa weeyaan dabcan saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka lix iyo labaatanka toddoba-iyo labaatanka sideed iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka waa toddobadaas nacam dambe waana habeenka yacni saddex iyo labaatanka waa caawaba nacam hahay qofka marka toddobadaa dambe inuu aada uga raadiyo ee uu ku dadaalo ninkii dadaalayaba toddobadaa dambe ha ku dadaalo mutafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray dadaalka lagu dadaalayana waa maxay iyada dadaalka dabcan lagu dadaalayo waxay tahay waa leylat lqadri khayru min alfi shahrin kun bilood ayay ka kheyr badan tahay waxaa dhici karta marka qofka haddii uu waafaqo ajir fara badanna wuu helayaa ducada uu ducaysanayo iyo tawfiiqda ilaahay inuu mustaqbalkiisa dambana oo uu ilaahay diinta kheyr ku waafajiyo oo eh, caafiyo ilaahay uu siiyo diintiisa oo u balaayo iyo fidno uga caafiyo oo mustaqbalkiisa dambana way anfacaysaa wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yujaawiru inuu yacni masjidka la darsaayo ayuu ahaa yujaawiru an yactakifu yujaawiru inuu ictikaafayo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaana ramadaan ah wayaquulu wuxuu dhahayay taxaruu taxarow dadaala leylat alqadri leylat lqadriga fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda oo min ramadaana ramadaan ah tobanka dambe xadiidkana wuxuu noo tilmaamay tobanka dambe in laga raadiyo lagu dadaalo muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isagana soo saareen wacanhaa radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal taxaraw leylata alqadri leylat lqadriga u dadaala fi lwitri tirada isdheer dhexdeeda oo min alcashri alawaakhiri tobanka dambe dhex ka mid ah oo min ramadaana ramadaana rawaahu lbukhaariyu kanna wuxuu ku daray tobanka dambe markaasuu sii magacaabay weliba tirada isdheer tirada isdheer marka waxay noqonaysaa koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka <coughs> sidaa marka in laga raadiyo ayb <coughs> oo nebiguna sala allahu alayh ali wasalam ku dadaalka uu ku dadaalaya darteed inuu samey jiray ictikaafka nacam inuu masjidka u badnaado o inuu masaajidka ku nagaadaba oo tobanka dambe o dhanba uu ictikaafo masaajidka aanu ka bixinba ictikaafkana shuruudihiisa dabcan waxay tahay niyo in lala yimaado oo la niyeysto maadaama uu cibaado yahay masjidkana lagu nagaado oo aan laga bixin ilaa lixaajati linsaan in looga baxo ma ahne xaajatu linsaan qofka xaajadiisa xaajada qofkana waa cunto iyo cabid haddaan masaajidka una lahayn musqul masaajidka haddaysan ku oolin inuu banaanka u raadsado laakiin qof yacni inuu dadka waa salaami karaa ka hor yimaado assalaamu calaykum uu dhihi karaa laakiin inuu intuu assalaamu calaykum yira iskala sheekaysto hadduu xoogaha inta xaajo u baxay isagoo soo noqonayo iskala sheekaysto qof ninba waxoogaa inta ila fariisay buu yiri waa la fariistay markaasay sheeko galeen ictikaafka waa burayaan maxaa yeele ictikaafka qofkaan ictikaaf markuu ku jiro waa xabisan yahay ilaahay buu u xabisan yahay dartiis ayb marka waa inuu sidaa marka u yeelo kaana rasul marka wacanha radia allahu canha qaalat kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalam idaa dakala alcashru tobankii hadday soo gasho alawaaqiru ee dambe oo min ramadaana ramadaan axya leyla habeenkiibuu nooleynayay habeenkii waa nooleynaya macnaha habeenka cibaado ayuu ku nooleynaya oo qiyaam iyo yacni istikfaar iyo ayuu ku nooleynaya habeenkii wa ayqada waa toosinaya ahlahu reerkiisana waa toosinaya wajadda waa dadaalayey wajadda waa dadaalayey washadda waana dhuuqsanaya almizara yacni guntigiisana waa dhuuqsanaya nacam guntigana waa xiranaya si fiican buu u dhuuqsanay u xiranaya yani washadda almizara kinaayo waxay ka tahay haweenka inuu ka dheeraan jiray oo jimaaca uu ka dheeraan jiray nacam oo guntigiisa u dhuuqsanaayo u xirnaa jimaac iyo haween waa ka fogaayo waa kinaayo saas ama washadda almizara yani kinaaya tashmiirku wuxuu kinaayo u yahay dadaal inuu adduunyada iyo waxyaabaha uu ka fogaanaye ee uu cibaado bal u gogo-ayo intaa nacam adduunyada marka qofka ictikaafku marka wuxuu barayaa macaani fara badan baa ku jirto ahamu macaaniyihii waxaa weeyaan shaydaanku shaydaanku bani aadamku madaakhil iyo meeluu kasoo galo ayuu leeyahay cuntada iyo cabidda iyo hurdada iyo mukhaaladada afartaas meeluu kasoo galaa alimaam ibnu lqayim badaa'icu lfawaaidka sida uu ku sheegayo waa afartaas meel buu kasoo galaa cunto badan cabitaan badan hurdo badan yani fuduulu acaam fuduulu eh, sharaab fuduulu annowm qofka hadday marka cuntadiisu badato cabidiisa bataan hurdadiisana badato de masaalixdii dhammeyduu dhaafsiina waa wahsanayaa marka daacadii buu ka wahsanaa daacadii ayuu ka wahsanayaa shaydaankii marka meelahaas waa kasoo galaa markuu cuntada kaa kugu tirtirsiiyo cuntada inaad ka dheragto hadhow waxaa dhacaysa marka inaad hurdo u baahato haddana hurdadiibuu kugu dheereynayaa wuxuu ku leey caleyka bileylin dawiil war habeenka weli waa dhiman yaha soco soco jief hadhow marka dambena waxyaabaha kaleo dadka uu ku qiyaano waxaa kamid a dadku dhex jirka aadka u tirada badan oo qofku inuu yacnii mar kasta oo dad un ku dhex jiro oo haddii uunan dadba ku dhex jirinba uu u haysta yacnii inuu qofkii noqonayo qof keli ah oo eh, waxsha iyo uu dareemayo iyo yacnii wehel la-aan qofkana dabcan waxaa weeyaan inuu noqdo qof dhexdhexaada ah. dadkana wehelkiisa waa u baahan yahay xilli uu ilaahay weheshadana waa u baahan yahay oo uu yacni ilaahay subxaanah watacaala uu la munaajoodo oo ilaahay la faqo oo uu salaado badan alaykum salaado tukado oo uu qur-aan akhristo ee ilaahay uu xuso adkaarsado oo rabbi uu ku xirnaado oo dadku uu xoogaa kasoo fog yahay oo dad aynan mashquulinaynin laabudda inuu taana ay jirto ictikaafkii marka soonkii waxaa lagu helay marka dacaamkii cuntadii cunto yar cabitaankii baa la yareeyey qiyaamuleylkiina hurdadii baa lagu yareeyey iyadana nacam mukhaaladadiina waxaa lagu yareeyey yacni ictikaaf oo qofku hadduu intuu adduunyadiisi wixiisa kasoo tago tobankaas beri masaajidka oo u bato waxau noqonayaa qof marka adduunyadii tirada badnayd iyo saaxiibadii tirada badnaa iyo ehelkii iyo inuu gooni uga soo baxay qofku marka wuxuu helaa marka shidaal aada u xoog badanoo fiican ayuu helaa nacam ayna dhici karto inuu mararka dambe eh, xataa ay anfacdo oo ay u noqoto tababar u noqoto ramadaanka gudihiisa ayb ictikaafkii isaga marka saasuu nebigu u yeeli jiray sala allahu calayh waalihi wasalam wacanhaa qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yejtahidu inuu dadaalayo fii ramadaana ramadaan maalaa yejtahidu in uunan dadaaleynin fii gayrihi fii gayri ramadaan ramadaan geyrkiis nabigu <coughs> wuxuu ahaa ramadaanku inuu dadaalayo maa laa yejtahidu waxaanu dadaaleynin fii gayrihi ramadaan geyrkiis wa fi lcashri alawaaqiri tobanka dambena wuxuu ahaa inuu dadaalayo maa laa yajtahidu wax uunan dadaalaynin fii gayrihi maalmaha kale ramadaan si u dadaalaya iyo bilaha kale sida u dadaalaya isku mid ma ahayn bilaha yacni tobanka dambe iyo maalmaha kale ramadaan laftirkiisana tobanka dambe u dadaal badnaa rawaahu muslim wa canhaa qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan iri rasuulka ilaahayow ara-ayta bal ii sheeg in calimtu haddaan ogaado ayu leylatin habeenkii oo ayu leylatu lqadri leylatu lqadriga ayu leylatin ayu leyla ayu leylatin hiya yani habeen habeenka ay tahay ara-ayta bal ii sheeg in calimtu haddii aan ogaado aya leylatin leylat lqadri ahay aya leylatin habeentii aho aan ogaado leylat lqadri hiya iyadu ay tahay maa aquulu maxaan dhahaa fiiha habeenkaa dhexdiisa haddaan ogaada maxaan dhahayaa rasuulka ilaahiyo <coughs> yani haddii aan waafaqo maxaan dhahayaa qaala waxa uu yihi quulii waxaad tirahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii aab usoo gaabiyey laakiin macaanideeda aada u ballaaran <coughs> quulii waxaad tirahdaa allaahuma ya allahu allow inaka adiga cafuwun mid cafis badan baa tahay wax cafiya addoommada tuxibu waxaad jeceshahay alcafwa cafiska ee facfu cafi canii aniga xaggeyga cafi sidaa dheh buu yiri <coughs> qofkuna marka sidaabuu dhahayaa haddii uu lqadriga raadinayo <coughs> ee uu rabo inuu helo ama uu waafaqo maalmahan la sheegay ducadiisa wuxuu ku badinaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii <coughs> dunuubtaada oo lagaa saamaxana waa wax weyn maxaa yeelay sharta adduun iyo sharta aakhiraba dunuub unbaa sabab u ah haddaad marka iyada cafis ka hesho waa liibaantay marka wax yar ma aha marka <coughs> waxaa laga yaabaa dadku <coughs> dadku inay filayaanba yacni adduunye inay warsadaan iyo ah, wax badan inay warsadaan iyo waa usoo gaabiyey nabiga sal l ly slam maxaa yeelay adduunyada liibaanteeda iyo aakhirada liibaanteeda waxay ku xiran tahay dunuubtaada oo lagaa caafiyo oo cuquubo aan lagu qabsanin taasaa adduunyadaada ku liibaanay aakhiradaada ay ku liibaaneysaa ayb <coughs> rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix <coughs> tanna marka waa wixii la akhrin lahaa iyo ducadii lala imaan lahaa baabu fadli siwaaki wa khisaali lfitra baabu fadli siwaaki cadaygii fadligiisa caddeyntiisiiba u baab yahay iyo wa khisaali alfitrati iyo fidrada qeybaheeda <clears throat> alfitra yacni waxaa weya sunan alambiyaa ambiyada ilaahay sunnooyinkooda wixii ay jideeyeen ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii aw cala annaasi la amartuhum bisiwaaki maca kuli salaa lowlaa an ashuqa lowla almashaqatu mashaqo haddii lala yahay oo aynan jiri lahayn calaa ummatii ummaddeeda korkeeda ahaanayso aw amase calannaasi dadka dushooda ahaanaysa haddaanay jiri lahayn la amartuhum waxaan fari lahaa bisiwaaki cadayasho maca kulli salaatin salaad kasta maceeda agteeda muttafaqun caleyhi cadayga marka inuu sunna yahay tarjamada ugu horeysa daliilkeediibuu noo sheegay oo lowlaa an ashuqa calaa ummatii Eh, lowla almashaqatu weeyaan antaa iyo ficilka ay gashay masder ku awil lowlaa an ashuqa ay lowla almashaqatu mashaqo haddii aanan ahaaneynin ummadda korkeeda waxaan fari lahaa salaad walba inay ucadaydaan laakiin waxaan ka baqay inay ku adkaato oo hadhowna marka ay ku dambaabaan sidaa darteed baanan u farin ayuu leeyahy rasuulka sala allahu alayh ali wasalam waxaa laga qaadanaa marka meeshaan amarka rasuulka hadduu rasuulku wax amro waa waajib amarkaas ilaa in sunno weeyaan lagu dhaho oo lagu sheega ma ahani ay waa masale marka muhiim sababtaa wuxuu nebiga wuxuu iskaga daayey amarka inuu siwaag ama caday ouna faro salaad walba agteeda wuxuu iskaga daayey mashaqada ka dhalanaysa mashaqadu goorbay imaanaya waajib marka laga tagaa mashaqa imaadaa ee dembi iyo wax lamida imaanaya ma ogtahay sidaa darteed marka waxaa laga qaadanaya culamadu ay ka qaataan xadiidkan ana al lilwujuub hadduu rasuulka wax ku amro ilaahay haddii uu wax ku amro amarkaasi waa waajib waajib dushaada saaran way waajib maahan haddii la yihah waa sunno waa daliil kalaa kuu sheegaya marka waa in aayad kale ama xadiid kale lagugu tilmaamo laakiin haddaan lagugu tilmaamin meel kale amar keliya alle rasuul ay bixiyaan intaas keliya waajib waay waajib ku filan marka haddii qofka la yirahdo war waxaan nebigiibaa amray ee waxaan sameey waa waajib ee uu yihah may waajib maan sunno waa haddii la rabo waa la samey karaa haddii la haddii aan la sameynina dembi ma ahan daliilaa laga rabaa isaga marka markan amarkan inuu sunno yahay waa inuu daliil u keeno hadduu keeni waayo amarka waajibnimadiis unbuu joogaya marka luqada carabigana saa unbuu ku yahay la amartuhum bisiwaaki manfar illaahi caday maca kulli salaatin marka amarka xadiidka waxaa laga qaadan amarkan inuu sunno yahay marka cadayga waa laisku tirtirsiiyey waa wanaagsan yahay marka salaad walba agteeda ama weyse walba agteeda qofka xoogaa inuu cadayga ilkaha ku jiidjiido nabiguna saasuu yeeli jiray sala allahu alayh waali wasalam marka cadayga in la sunneeyo salaada agteeda mutafaqun caleyhi wacan xudeyfata radia allahu canhu qaal kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalam rasuulka idaa qaama hadduu istaago min alleyli habeenkii yashuusu faahu yashuusu inuu marmarinaayo faahu afkiisa bisiwaaki caday buu ku ayuu marmarinaya <clears throat> ah kaana rasuulu rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama hadduu istaago idaa qaama min alleyli habeenkii haddii uu soo istaago yani min anoom hurdo uu kasoo istaago <coughs> oo habeenkii yani hurdo uu kasoo kaco yoshuusu faahu afkiisa ayuu marmarinayay bisiwaaki caday mutafaqun caleyhi ashawsu addalku weeyaan ku daliigidda waa marmarinta marka cadaygu marka hurdada laga soo kaco waa sunno salaad marka loo istaagayna waa sunno axaadiidta saasaa hadda ayna tusayaan <coughs> ayb wacan caaishata radia allahu canha qaalat kunaa waxaan anbay tiri nuciddu inaan u diyaarinayno lirasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam siwaakahu cadaygiisa iyo wadahuurahu iyo biyo ku dahaaro qaadan lahaa ayaanu ahayn inaan u diyaarinayno fayabcathuhu llaahu ilaahay baa soo toosinayay maa shaaa wati waqtiguu doono an yabcathahu inuu soo kiciyo min alleyli habeenkii wuxuu leeyahay marka eh, caaisha waxay leedahay nabigan u diyaar garayn jirnay cadaygiisa iyo biyihii uu ku dahaaro qaadan lahaa ilaahay baa soo toosinaya marku doono inuu soo toosiyo oo habeenkii fayatasawaku waa cadayanaya wayatawada-u waa weyse qaadanaya wayusalli waana tukanaya alxadiid rawaahu muslim xadiidkan dhowr xubin baa laga qaadanaya waxaa ka mid a ah qofka haweentaa yani inay u khidmayso ninkeeda inay yani sunnada kamid tahay oy leedahay caaisha radiallahu canha nebigaan u khidmay jirnay oo cadaygiisii iyo biyihiisii ayaan usii diyaarin jirnay naam waxaa kaloo laga qaadanayaa habeenkii markuu soo tooso inuu cadayga ku bilaaban jiray oo cadeeyan jiray kadib weysada iyo kadib salaada marka rawa muslim wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxa uu yihi akhartu calaykum waan idinku badiyey fi siwaaki cadaygi rawaahu lbukhaariyu cadaygii waa idinku badiyey buu yihi aniga marka ku badinta nebiga oo cadayga dadka ku badiyey ama uu ku dhiirigeliyey ama isagii xataa ou aada u cadayday oo cadayga oo aada ugu dadaali jiray oo mar walba haysan jiray waxay daliil u tahay cadayga sunnanimadiisa nacam qofku marka cadaygu marka wuxuu kamid yahay waxyaabaha ilaahayna raalli garayo afka nadiifiyo qofka qur-aanka markuu akrinayo oo kale ilaahay kalaamkiisu afkiisa soo marinaya inuu marka u cadaydo sida weysada iyaba loo rabo wahaakadaa nacam marka cadaygu sunnadu marka salaada aada gelayso ilaahay ayaad la sheekaysanaysaa ayaad faqaysaa iyadoo laftirkeeda waxaa lagaa rabaa inaad afkii iska cadaydo dad baad ku gees tukanaysaa inaadan dadki dhibin oo aadan yacni aynan ku dhibsanin waxaasoo dhan cadaygii faaid fawaa-idiisu aad bay u fara badan tahay marka cadaygu ma aha yani sida dadka qaarkood reer magaalka iska yeelo siday u arkaan ma ahan oo cadayga laleeyahay yani waa magaalo xumo iyo magaalo joog xumo waay ee la dhahaayo ma ahan cadaygu sidaas nacam waxaa la yaable qofkii cadaygiibuu magaalo joognimo xumo ku sheegaya sigaar buu cabayaa nacam marka caday iyo sigaar yaa yaa dadka dhibaaya nacam sigaarkaa dadka dhibo qofka adigana cadaygaaga dadka ha ku dhibin nacam oo dadkii dhexdooda dad cuntadii dadkii cunto cunaya hortooda ha ku cadayanin nacam oo cadaygii meel munaasaba la aad iyado laftirkeeda ayb oo cadayga yacni waa kala xataa sunanimadiisu waa sii kala duwan tahay markaad subax werido kasoo kacdoo kale ood caday cadaygii aada si fiican rabto inaad u cadayato iyo marka aada yacni intaad salaad u istaagto sunnada salaada cadayga ka hore aad fulinayso oo kale iyadoo taas qofka intuu jeebka kala soo baxo ilkaha saa u marmariyo jeebkiisa gashta intaa buu leey candhuuf tuf iyo waxaas ma laha isaga kaas nacam ila meeshii salaadii baad bajoogtaa ma ogtahay nacam haddaad wax dhan isku dhex qastana marka wax fiican ma aha iyadana nacam oo dadka ku dhibta weliba ay marka waa waa laba qoladaa iyo qoladaanba yani waxaa weeyaan waa dhinac bay u bateen <clears throat> wacan shurayx bni hani qaala qultu licaaishata caaisha waxaan ku iri radia allahu canha biayi shayin sheegeebuu kaana ahaa nebigu yabda nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu inuu ku bilaabayo idaa dakhala beytahu gurigiisa marku soo galo qaalat bisiwaaki waxay tiri caday <clears throat> rawaahu muslim nebigu markuu gurigiisa soo galo muxuu ku bilaabi jiray caday bay tiri rawaahu muslim wacan abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala dakhaltu cala nabiy nabigaan u galay sala allahu alayh ali wasalama wa darafu siwaaki cadayga daraftiisana calaa lisaanihi carabkiisa korkiisa ay tahay yani nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaan usoo galay isagoo cadayanayo oo darafka cadayga cadayga daraftiisa ay carabkiisa saaran tahay bimacnaa carabkiiba u cadayahaya markaa carabkaa laga cadaydaa ilkahana waa la cadayaa muttafaqu caleyhi wahada lafdu muslim wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal assiwaaku cadaygu madharatun dahaaro weeyaan lilfami afkiibuu dahaaro u yahay ama midharatun labadaba waa loo dabdiyey asiwaaku cadaygu midharatun aalada nadiifiso weya lilfami afka mardaatun weeyaan waa raaligelin lirabbi rabbi ayuu raaligelin u yahay oo cadayga ilaahay buu raaligeliyaa oo ilaahay baa raalli kaaga noqonaya cadaygi marka shay ilaahay kaaga raalli noqonayo waa sunno ma ma ahan marka wax oo magaalo joog xumo iyo ma ahan shay ilaahayba kaaga raalli noqonayo rawaahu النasaaئiyu bnu khuseymata fi saxiixi biasaaniida saxiixa qaar badanoo ada diin iyo u nisbe sheeganayo ayagana ku jees jiro cadayga nacam ayb oo cadaygiibuu ku jees-jeesayaa dadkii diinta ku jees-jeesaa nacam ayb qamiiska oo wato iyo cimaamada oo wato iyo cadayga oo wato iyo dharka u gaaban iyo haween yacnii xijaaban oo weji daboolan iyo unbaa lagu diray bis un diinna waa u sheegana nacam diinna way sheeganayaan kuwaasoo kale marka dadkaasoo kale ilmana in loo dhiibtoy tarbiyeeyaan ma aha iyagana in layska jira qof yani wixii axaadiidtan kusoo aroortay un jees jees ka dhiganayo waxaaba dhici karta inuu diinta ilaahay uga uga baxaba wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal alfitratu firada hamsun shan wa firadu waa shan waxyaabaha alfitra waxaa la yihahdaa waxyaabaha yani ambiyada ilaahayna laga soo gaaray sunanka ah firada saliimkaana dabcan ay yani aada u jeclaanayso ay tusayso alfidratu khamsun weyaan ow amase khamsun shan min alfidrati bay ka mid ahaadeen alkhitaanu gudniinka ayb walistixdaadu alkhitaanu gudniinka walistixdaadu timaha hoose oo layska xiiro wa taqliimu ladfaari cidyaha oo layska jaro wa nadfu libdi kilkilaha timaha ku yaalla oo la rifo wa qasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo muttafaqun calayhi alistixdaadu xalqu lcaanati timaha hoose oo la xiiro weeyaan wa huwa xalqu shacri tintii xiirideedii weeyaan alladii kaas oo xowla alfarji farjiga agagaarihiisa tinta ku taal in la xiiro ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa shan inay fidrada ka mid tahay fidrada marka waxyaaba badan baa shantan keliya maaha way kasii badan tahay axaadiidta soo socotana qaar buu ku sheegi doonaa wuxuu uu hormariyey marka alkhitaanu gudniinkii oo gudniinkii nabiyullaahi ibraahim baa jideeyey oo nabiyullaahi ibraahim baa isguday isagoo weliba yacnii mar dambe eh, isagoo yacni weyn ayuu isguday nabiyullahi ibrahim isagaa marka bilaabo dadkiiba u jideeyeyba nacam ayb walidaalika marka wixii marka diintiisa u nisbo sheegto gudniinkii wuxuu u yahay marka dariiq iyo sunno walistixdaadu timaha timaha hoose oo layska xiiro ayb timaha hoose waa xalq waa istixdaadku waa xalqulcaana ayb timaha hoose oo la xiiro wa taqliimu ladfaari cidyahoo layska jaro afartan maalmood baana loogu xaday jiray buu yihi anas afartan maalmood baa ugu badan yani hadday ka badato afartan maalmood waa khatar waa inay ka yaraato marka afartan ka yarba inuu qof iska gooyo inuu afartan la sugana ma ahani ogow cidiyaha marka iska guridooda iyo iska goyntooda faa-id badan baa ku jirto dahaaradii baa xasilayso oo qofkii waxaawey haday ciddiyihii ku baxsan yihiin waxaa weeyaan waxa uu iska zuulinayo ee wasaqda ah iyo yacni saxaradii ama wixii yani qashinkii uu iska zuulinayo waxaa laga yaaba inay ciddiyihii wax uga haraan intay cidiyihii uga haraan markuu weysaysanayna oo saa un isaga weysaysto cidihiisii marka ay waxaa ku haraan waa marka e, waxaa weyaan caafimaad ahaanna uma fiicna e, umana fiicna dahaaradii xaggeedana marka qofkii waxaa laga yaa soo najaas wato inuu salaadii tukanayo marka inuu cidihii iska guro wanadfu libdi kilkilaha timaheeda oo la rifo nadfi buu ka cabiray nacam iyagii marka in la rifo weyaan in la xiro iyagu sakiin la geliyo ma aha ayb mana u fiicna sakiin in la geliyo wayba yani aada waxaa laga yaaba inay yani eh, aada ugu bahtaanba nacam ayb marka waxay sunno ku tahay qofka marka inuu jaro yani u rifo u tifo haduu sidaa haddii sidaa uu yeeli karo <clears throat> wa qasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo shaaribka isagana la gaagaabiyo oo markaa lasoo saaro meeshaas yani bushi bushinta kore meesheeda hore fooda hore oo yani oo xoogaa cad ee qofka ka muuqanaysa in yani ay muuqato nacam shaaribka marka sidaa u gaagaabiyo mutafaqu caleyh alistixdaadu xalqu lcaanati wahuwa xalqu shacri aladii xawla alfarji wacan caishata radia allahu canha qaalat qaala rasul lah sal l slam cashrun toban min alfitrati fidraday ka mid tahay cashrun toban min alfitrati fidradiibay ka mid tahay qasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo wa icfaau lixyati garka oo la daayo sunanka ambiyada laga soo gaaray kamid tahay wasiwaaku cadaygii cadayashada wastinshaaqulmaa-i biyaha oo marka la weyseysanayo sanka lagu jiido wa qasul adfaari cidyaha oo la gaabiyo la guro cidyaha oo la guro wa qaslu lbaraajimi meelaha laalaabyada oo la dhaqo qofka laalaabyadiisa in biyaha la gaarsiiyo marka la weyseysanayo wa nadfu libdi kilkilaha oo la tifo waxalqulcaanati timaha hoos oo la xiiro wantiqaasulmaa-i iyo biyaha oo lagu istijoodo istijada biyo in la isticmaalo marka la istijoonayo ayb qaala raawi raawigu waxa uu yihi wanasiitu waan iloobay alcaashirata midii tobnaad ilaa an takuuna inay tahay mooyaane almadmada luqluqashada tii tobanaad aniga waan iloobuu yihi laakiin in ilaa inay luqluqashada noqonayso saasaan malayna qaala wakiicun wahuwa axadu ruwaatihi xadiidka ruwaadiisa mid kamida weyaan wakiice intiqaasu lmaai yacni alistinjaa istinjadiiu ujeedaa rawaahu muslim marka xadiidkan waxyaaba badan baa lagu tilmaamay kii hore aan lagu sheegin meeshaan oo nasiitulcaashirata markuu leeyahay waxaad garanaysaa dadka xadiidka noo soo guuriyey culimadii xadiidka axaadiidta noo soo guurisay sida loogu kalsoonaan kara iyo ammaanadooda sagaal ki ou hubay waa sheegay tii tobnaad ma hubo waa ka istaagay waa iloobay buu yii waa sheegay meesha yani waxaa weya meel un kuma camcaminin ayb intuu meel kula fiirfiirsaday waxaas waayo iskama dhihin isagoo weliba xadiidka nebiga ka maqlay haddana sagaal markuu xusuustay kan tobnaad iloobay waa ka joogsaday maxaa yale waxaan xugun diin a ah waa nacam xukunka diinta qofka inuu ka joogsado waa haduuna waxba ka ogeyn haddaad hadda ka hor xifdisay meel ka akhrisay waa ilowday Eh, waxaas ma waa ilowsana inaa iska tiraad waa soo feerina wax dhibaato ay leedahay ma laha nacam laa adrii waxaas aniga ma aqaano nisfulcilmi cilmiga nuskiis waay laa adrii nacam ayb qofka marka laa adriida aan marka u arkaayo inay tahay foolxumo iyo ceeb iyo yacni qofkaan wax ma taqaanidaa lagu dhahaa iyo qofka isdhahaayo diin xumo waay iyada nacam taas waa diin xumo imaamu maalik baa waxaa la wariyey in nin uu u yimid meel dheer uga soo qasday markaasuu wuxuu u keenay afartan iyo toddoba mas'alo meelahaas u keenay markaasuu saddex meelahaas uga jawaabay inta kalena laa adrii buu yiri ma aqaanu yiri aniga markaasaa wuxuu yiri weligay waxaan maqli jiray imaam maalik imaam maalik imaam maalik wa laa tadri masaa-ishaan maxaa dhacay markaasuu wuxuu yihi orod bax qof allaale qofkaa la kulanto waa kuu fasaxaye imaamu maalik waa jaahil ku dheh nacam anaa taasaan rabaa buu yiri nacam sidaas dheh buu yiri nacam waxba ma yaqaana qofkaa ka hor timaado imaam maalik waxba ma yaqaani ogaada dheh u yidhi saasaa iroon aniga nacam intaan wax uun iska gelin lahaa oo meel un wax <clears throat> jawaab inaan isaga intaan isaga camcamin lahaa ayb diinku hadda qof walbaa waxaa weeyaan waxaad moodaa uma aaba yeelo nacam rasuulka saasuu yirida looma aaba yeelo waa layska dhahaa un ama la xifdisnaado ama yaan la xifdisnaanin masaa-isha diinigaana nin walbaa rayigiisa nacam ayb oo dadka dadka ugu diin aan weligood diin dhiganinba xataa isaga xataa qirsan yaa laga yaabaa inuu masaail il waaweyn iska galo un ka jawaabo bimujarad waa la tahay isaga saasaa la fiican wax allaale waxay la fiican inay diin ku jiraano umaleeyaa marka wax adig kula fiican diinta ilaahay kamid maaha mar walba moogtaha marka waxaas dhan in layska eh, fiiriyo layska ilaaliyo xadiidka marka waxyaaba badan buu sheego cashrun min alfitrati qasu waxyaabaha xadiidka lagu sheegay qaarna waa sunnooyin qaarna waxaa weeyaan marka waa waajibaad qaarna waa sunan qaarna waa waajibaad ogow kulligood ha u malaynin sunan inayyihin cashrun min alfitra toban waxay ka mid yihiin markaan leenahay sunanu lambiyaa waxaa laga wadaa waa dariiqadii ambiyadii hore duruqu ambiyaana waajib iyo sunan labadaba waa leeyihiin soo ma garan maxaa yeele waxyaabaha la sheegay qaarkood waa waajibaad istijada oo kale waa waajib sunno maahan istijada oo kale icfaau lixyati oo kale garka oo la dhaafaa waa waajib siduu sheegi doono isaga laftirkiisa marka icfaau lixyati macnaynayo bal aan aragno nacam ayb waxyaabaha kale marka eh, cidiyaho layska gaagyani eh, eh, la jaro waa iyada laftirkeeda waxaa wey waajib maxaa yeele waajib baa ku xiran haddii aadan cidiyihii jarin waxaa dhici karta najaasta inay gasho salaaddii aynan ansixin idan waa waajib marka ayb wahaa kada ayb waxau yihi marka cashru min alfitrati qasu shaaribi shaaribka oo la gaabiyo waa waajib isaguna nacam oo nebigu amar wuxuu ku bixiyey juzu shawaariba juzu shawaariba shaaribyada gaagaabiyu yihi nacam nebigu saasuu yihi juzu shawaariba qasu shawaariba shawaaribta gaagaabiya yani shaaribka gaabiya baabi-iya badan buu saa ku yiri nabiga caleyh isalaatu wasalaam weliba mukhaalafo wa icfaau lixyati iyadana waa waajibo afar amar ilaa shan amar uu nabiga ku keenay nacam oo wuxuu yihi acfu llixaa garka daaya utruku llixaa ka taga garka wafiru llixaa garka daaya meeqa waa intaa marka acfu llixaa wafiru llixaa utruku llixaa ayb waxyaabahaas ilaa laba kalena yani laba siiqoo kalena waa kusoo arooray nacam ayb acfu iyo wafiru iyo yani iyo iyo urkuna waa soo aroortay arkhu lixa arku laalaadiya waa arku nacam waxaaso dhan marka waxay daliil u tahay yacni awaamir nebiga ka wada timid waa hal amar oo waa sunno dhahayo ma jiro nacam hal amar oo waa sunno garka deyntiisa dhahayo lama haayo adiga marka haddaad ilmahaaga amar siisa maanta oo tiraa war waxaa sameey waa soo taagan yahay war waxaa samay war waxaa samay war afar mara ugu celisa amar hadduu sameey waayo maxaa la dhahaana wiilkan waa caasi baa laleeyahy soo maaha wiilka waa caasi baa layih adiga laftirkaa waa ka xumaanaysaa nacam nebigu marka hadduu shan jeer saas ku leeyahay adiga adna maalin walba aad sakiin ku wada nacam ayb ama aada yani usbuuc walba ama yani yani eh, yani waqti kasta aada saa ku wado waxay noqonaysaa marka inaad nebiga amarkiisii ka tegayso oo rasuulka caleyh salaatu wasalaam amarkiisii aada burburinayso oad khilaafayso nacam fuqahada islaamkuna saas unbay qabaan aan sheegayna wax ka wax ka duwan qabaa ma laha fuqahaa lislaam sidaasay qabaan wax wax ka duwan qabaa mma laha wasiwaaku cadaygii wasinshaaqulmaai biyihi oo sanka lagu jiido waqaslu adfaari cidiyaha oo la guro waqaslulbaraajimi meelaha laalaabyada oo la dhaqo ibdi kilkilaha oo la rifo waxalqulcaanati yani tinta hoose oo la xiiro waintiqaasulmaai biyaha oo lagu istijoodo intiqaasulmaai listinjaa yani qaala raawi wanasiitu lcaashirata tii tobnaad waan ilooba buyiri ilaa an takuuna lmadmada inay luqluqashada noqonaysa un ma ahani qaala wakiicun wahuwa axadu ruwaatihi weeyaan xadiidka ragga werinaya qaarkood intiqaasu lmaai yacni listinjaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey albaraajimu bilbai ayaa la akriyay almuwaxadati lahal dhibiceeyey wljiimi wabiljiimi jiim baa la akriyay wahiya cuqadu lasaabici weeyaan faraha laalaabyadooda wa icfaau lixyatina macnaahu laa yaqusu ma gaabinayo waa minhaa garkii shay-an waxba ka gaabin maayo nacam marka icfaau lixya waa taas laa yaqusu gaabin maayo minhaa min alixyati yani xaggiisa shay-an waxba ayb bacdi alculamaa baa marka iyaga waxay dhahaan waxay yiraahdaan ayb waxay yihaahdaan ibn cumar baa waxaa laga wariyey waana ka ibn cumar waa laga wariyey maa zaada cala alqabda nacam maa zaada cala alqabda waxaa weeyaan qofku sidaas haduu uqabta garkiisa sidaas haduu uqabto intaas dheeraadka ah maa zaada cala alqabda saa marka uqabta intaas dheeraadka ah waa jari karaa ibn cumara wuxuu sameyn jiray xajka iyo meelahaas markuu yimaado saan u qaban jiray inta dheeraadka u gooy jiray marka nacam waa maa zaada cala alqabda la yiraha kaas isaga nacam ibnu cumar iyo abu hurayrana waa laga sheegay nacam inuu sidaa yeeli jiray marka ficilkaas ibnu cumar ma lagu soo khasisi karaa xadiidka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waxa laysku hayana ogo waa maa zaada cala alqabda waa garka haddii sidaa loo qabto hadduu dheeraad leeyahay waay nacam waxaa laga hadlaa taas waay ee gar yar ma aha waxa laga hadlaya nacam badanaa soomaalida nama dheeraba nacam marka waxaa dhacayso haddii uu yaryahay sidaas uu yahay oo kale inta in laga rifo ma aha nacam halkaa in laga rifo ma aha wamaa zaada cala alqabda wixii qabdo ka dheeraada waay waxa laysku hayo ma la gooyi kara mase lama gooyin karo akharu lculamaa ay leeyihin lama gooyi karo nacam maxaa yeele awaamirta rasuulka midna kuma imaanin hala gooyo ficilka ibnu cumarna ma lagu soo khasisi karo xadiidka rasuulka caleyh salaatu wasalaam oo mar haddii nebigu isagana aunan goynin laga haynin acfu lixaana uu yiri wafiru lixaana uu yiri rasuulka sal l slam wafiru lixaana macnaheeda garka badiya waay macnaheeda ibnu daqiiq ilciid sidoo ku macneynayo garka adiga ma badin kartid see ku badin kartaa laakiin inaad iska dayso nacam haddaad goyso wax ka nuqsaamiso waa yaraysay ma badinin nacam soo ma garanin marka sidaa darteed marka taa-un maa zaada cala alqabda unbaa laysku hayaa nacam halkan sida ka muuqanaysan imaamu nawowi xataa inaan la taabanayno u arkaa nacam oo wuxuu leeyahy laa yaqusu minhaa shay-an waxba ka jari maayo nacam wax ka taaban maayo shay-an waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu ama maa zaada cala alqabd ha ahada ama yaanu ahaanin wacan ibni cumar radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh waali wasalama qaala waxau yihi axfu shawaariba shaaribada gaabiya nacam ayb wa acfu llixaa lixyaaha garkana daaya shawaaribtu marka waxaa weeyaan waa wixii ka dheeraado bushimaha wixii ka dheer wixii bushimaha kasoo dheeraado googooya nacam qabta shaaribka amaa garka isaga waa acfu garka daaya riwaayaadka qaar waxay ku qeydayaan waxaa weyaan khaalifu lmajuus majuusta khilaafa majuusta ay waa xiiraan garka shaaribadana waa deystaan shaariba dhadheeray leeyihin khilaafa marka ko riwaayaad kale waxay leeyihin khaalif lyahuud yahuud ayagu garka iyo shaaribada labadaba isku daayaan hadhow yani yahuuddaba gar waaweynay leedahay waa khilaafaynaa annaga waa xiiraynaa in la dhaho ma aha mukhaalafada yahuud ahi waxay ku imaanaysaa iyada ayaga garkood iyo shaaribki wax dhan isku daayaan radi adaad garkiina aadan taabanin shaaribkiina aada gaagaabiso waa khilaaftan walidaalika iskuma eka gar garkan yahuuddu leedahay garkaan muslimiintu leeyihin ma isshabahayaan xataa mutafaqun calayhi baabu taakiidi wujuubi zakaati wa bayaani fadliha wamaa yatacallaqu biha baabu taakiidi wujuubi zakaati zakadii waajibnimadeeda adkeynteediibu u baabyahay wafadlihaa wafadli zakaati zakada fadligeeda wamaa yatacalaqu biha wax ku tacaluqo halkan wuxuu ka gelayaa salaadihii fadaa-isheedu ka soo baxay zaka iyo fadaaisheedu galay zakada marka waajibnimadeedu ku bilaabay inuu aada mu-akad u yahay zakadu waa waajiba wa aqiimu salaata wa aatu zakaata buu ilaah yiri tan kale zakadu waa waajib oo buniya arkaanulislaam ay kamid tahay oo buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah ana muxamedan rasuul llah waiqaami salaati wa iitaai zakaa fadligeeda bayaanu bayaani fadlihaa iyo zakada fadliga laga helayo cadayntiisa iyo maa yatacalaqu biha qaala allahu tacaala wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakadana siiya marka zakadu amwaasha yani hadda isaga fadliga halkan uga hadlaa kitaabkan kitaab axkaam ma ahan hadda ama axkaamta iyo habka zakada loo bixiyo kutubulfiqhi ayaa iyagu iskaleh nacam waxyaabaha ay zakadu ka waajibtana waa xoolaha saddexda xooloo yacni geelay looda ariga waxyaabaha qiimaha leh oo ah iyaguna dahab iyo fida iyo lacag dahabka iyo fidada iyo lacagti beeraha iyagana beerahana zaka ka waajibto xubuubtan waxaan yani la kaydsado ee dadku ay quudka ka dhigtaan masagii galey qamadii iyo digri iyo waxay doonaan ha ahaadaan mirahana wuxuu zakada ay ka waajibtaa timirta iyo zabiibka timirta iyo zabiibka ayaa miro ay zaka ka waajibtaa wixii miro ah ayb zakada tijaaradana waa ka waajibtaa curuudu tijaara qofka ganacsanaya dukaan iyo wax lamida leh zaka asagna ku waajibeyso wahaakada waxyaabahaasay zakadu ay ka ay ka waajibtaa naam marka mid kastaana wuxuu leeyahay qadar xoolahaaga marka intaas gaaraan zaka kaagaayaa ka waajibtay iyo inuu sanad ka soo wareego marka laga reebo beeraha beeraha iyagu fasalkaas marku soo go-o ayaa zaka laga qaadaa nacam ama lix bilood ha kugu soo go-do ama saddex bil ha kugu go-do ama sanad ha qaadato fasalka unbay ku xiran tahay nacam ayb beeruhu ayaga shanigooda waa iska saas wa xaqahu yowma xasaadihi maalinta la guraayaa zakadeeda laga bixiyaa mid kastaana qadar buu leeyahay dadku hadda badana halkaan jooga lacagay ku tacaamulaan lacagtaas ka badan hadda nacam zakada lacagtana xoogaa dhib badan baa ka taagan dadku in badan oo kamid meelo badan ugama baraarugsana marka inaan meelo badan ka baraarujina aaday muhiim u tahay zakada lacagta lacagta la kaydsado zaka ka waajibto sanadkiiba mar yay zakadu waajibaysaa sanad markuu soo wareego laakiin qadarka lacagta intee intee in la eg baa markay gaartay yee lacagtaada zaka ka waajibay lacagta lacagtaan hadda annaga aan ku tacaamulno qiimo daatiya ma laha ogow lacagta hadda annaga aan ku shaqaysano qiimo iyada nafteeda u go-anoo qiima daatiya ma laha waxaan waa warqad lasoo daabaca wa ee waxay ku qiimeysan tahay dahab iyo fido horta in la ogaada taas waa muhiim maxaa yeele waxaa dhici karta shilling lacagtu maanta inay qiimo leedahay cashara sanawaadka bacdina inay wax ay tahayba aan jirinba eber ay taho warqad camal iska taho shilinkeeniiba tusaale usoo qaadana shilinkeeni hadda boqol shilin oo lixdamaadkii joogtay ama toddobaatanaadkii iyo hadda iyo hadda boqol shilin labamaba lagu tacaamuloba hadda boqol shilin maxaa yeele lacagta warqada qiimo iyadu ma laha qiimaheedu wuxuu ku xiran yahay waxaa lagu qiimeeyaa lagu qiyaasaa dahabkii fidada marka weligaa yacni lacagtan iyadu qiimo daatiya iyay kula lahaanin oo hadda maanta ninkii kun sagaal boqol lixdankii ninkii nin boqol shilin amaahiyey oo deymiyey oo hadda raba inuu ka gudsado ma boqol shilin baa laga rabaa ninkii boqol shilin lagama rabo boqol shilin hadda waxay tahay mabaa laga waxaa laga rabaa boqolka shilin waagaas maxay dhammeydoo qiimo dahab ah nacam ilaa dahabku asaga mar walba qiimou leeyahay ma ogtahay qiimihii dahab ay markaas joogtay lacagtii hadda ay ka taha laga qaadaa qofkan wahaakada labaatan sano ka hor doolarku soo ahay baanku sida ahay hadda ma jooga ma aha walidaalika marka taas horta markaad soo ogaato zaka marka maalkaagu intee in la-eg markuu gaariyay adiga zaka kugu waajibaysaa waxay kugu waajibaysaa dahabka iyo fidada unbaa qiyaas laga qaadanaa marka inta ugu yar ee dahab laga zakeeyo ama inta ugu yar ee fidada silverka waa fidada eh inta ugu yar ee fido laga zakeeyo haddii lacagtaadu ay dhan tahay zaka kugu waajibta dahabka iyo fidada laftirkooda isku qiimo ma ahan dahabka sideetan iyo shan garaamaa nisaab oho ugu yar sideetan iyo shan garaam oo dahaba maanta meeqay joogtaa haddii la dhaho oo xisaab inta la dhigto laba kun oo dollar oo kale xagga la dhigo silfarkiina la aadoo la yiraahdo meeqa fidada yacni fidada iyada lix boqol iyo afar iyo toban garaam ayaa ugu yar ayaa laga zakeeyaa lix boqol iyo afar iyo toban garaam oo silvara waa meeqo lacagteeda haddii la yiraahdo waxaa laga yaabaa inay noqoto saddex boqol iyo afartan dollar mar aan qiyaasayna saasaan ku qiyaasnay saddex boqol iyo afartan dollaray joogtaa lix boqol iyo afariyo toban garaam oo silver saddex boqol iyo afariyo toban dollar mase saddex boqol iyo afartan ay ahayd lacagta marka hadba kii yar marka mar walba silver kaa yar ka yaraa marka qiyaas looga dhigaa lacagta oo waxaa laleeyahay lacag kasta oo dhan saddex boqol iyo afartan dollar zaka ka waajibaysa shilin haddaa rabto inaad u raadiso saas unbaad u raadineysaa shilinka isaguna noocaa una inta ugu yar ee fida ah inta fido ugu yar lix boqol iyo afar iyo toban garaam oo fido ah meeqo shilin bay joogtaa intay noqoto maalkaaga hadou gaaro zakaa lagaa rabaa hadday ka yar tahayna nisaab maba gaarinba adiga maalkaaga nacam walidaalika hadda waxaa dhici karto inkastoo sunno u noqonayso qofka sadaqo un iskaga noqonayso qof baa laga yaabaa inuu boqol dollar meel dhigtay sanad meel ay u taaleen labai barka bix unbaa layska iska yiraahdaa waxaa dhacaysa laba boqoloo dollar baa meel u taalna sanad baa soo wareegaya shan dollar ka dhiib xisaabtu waa saxsan tahay laakiin laba oo doolar zaka ma laga rabaa mase lagama rabo nisaab ma tahay mase ma ahan waa in loo celiyo fidada iyo dahabka iyo fidada midkood in loo celiyo weliba labadooda kii lacag yar ayaa mar walba loo celinaa ila ixtiyaadku saasuu ku jiraa lacagta nisaabkeeda horta waa kaas kaydka laftirkiisa in wax laga dhaho u baahan yahayo dadku siyaabo kala duwan bay wax u kaydsadaa waqtigan nina bangiga wixiisa ku kaydsadaa waxaa laga yaabaa inay sanadki soo wareegto ninkaasoo kale wixii ugu jira sanadki bangiga iyuu ka zakeynaa soo bixi u zakeynaya maashaan ribadana waa laga tuuraa meesha xaaraan waa in lala tacaamulana ma aha xataa haddii laga fursan karo wax kugu dirqina ama kugu qasba hadaanay jirin bunuugta ribada ku dhaqma maaha in lala tacaamulo ayb qofka taas waa la garana oo iska kayd gurigaagaa lacagtii dhigatay sanadaa meel taallaa waa kayd iyada xataa kayd kalea hadda zamankan soo baxay oo waxaa weeyaan waxaan la yiraahda yani lacagtan laysku dardarsado agbadda ama shaloongada ama yuutada qof walba sida uu u yaqaano waxaa dhacaysa marka inay sanad socoto ama laba sanaba ay socoto maashaan ninkan marka hadafka uo u dhigaayo yani maashaan u galayo waxay tahay inuu wax kaydsado wa hadaf maa jiran inuu wax ku kaydsado rabaa bangiga wuxuu isleeyahay waa soo siisiibeysaa nacam si aadan marka lacagta u isticmaalin kayd ka dhiga meesha dhiga marka baashaas ku jira ee lacag ku kaydiya meesha waxaa laga rabaa zako lacagta inuu ka zakeeya waxaa laga yaaba bishaan buu galay bil walbaa kun baawn ayuu ku ridaa ama kun dollar bisheedii kale inuu qaato isaga ama bishaas bil ka hor oo kale wax lamida ah inuu qaato <coughs> lacagta uu gacanta kusoo dhigaayo oo qaadanayo marka waa kayd oo sanad kasoo wareegay weliba <coughs> mar kasta marka inuu dib u eego oo dib u fiiriyo lacagtiisu isku xisaabo uu ka sako ka bixiyo <coughs> maxaa yeele waa nooc kaydka kaydka kamida ah tan laftirkeeda waxaa lamida ah idana lacagaha ku jiro haddii uu hore ka qaato laftirkeeda de qofkan marka uu bisha ugu koowaadba asaga lacagtan qaato labaiy toban kun ou gacanta kusoo dhigo dabcan waxaa weeyaan eh, meel bowba u dirayba kasoo qaad waxay lamid tahay yani laba toban kun asoo qof ka deynsaday oo kale nacam oo meel markaa oo u diray waxaa dhacaysa marka kun kun kun kun bou bixinaa ma ogtahay hadhow marka eh, ninkan kaydkiisiiyo usoo waa waa nooc un taasoo kale nooc deyna inay taha yaa yaa dhacaysa nacam midaasoo kale laakiin wuxuu markay u kaydsamaan oo kale oo wixii uu kayd marka meel uu uga qaadanayo ay tahay waxaa laga rabaa marka inuu yacni ka zakeeyo lacagahan iyagana ku jiro eh, dadka ugu jiro ashumta sheerarka iyo kale iyana qofka lacagta uu sheerka geliyey iyo dhaqdhaqaaqeeda inuu la socdo sanad marka uu gaaro marka inuu isku daro raasumaalkii meesha ku jiray iyo wixii faa-iido usoo baxanto isku jamciyo ka zakeeyaa laga rabaa iyadayb tan kale zakada iyaduna yani qofku in niya laga rabaa zakadu waa camal oo waa cibaado niyay u baahan tahay dadkan iyaguna sheerarka iyo dadka ka qaado waxaa dhici karta inay qofkii u intay wax ka qaadaan lacag ay u kaydiyaan lacagtii yani waxaan ujeedaa lacagta intay ka qaadaan la yiraahdo sanadkii markii u dhammaado waxaaga waa kana intaan waa faa-iiday intaasna zakaan u jarnay ninkaana aan loo sheegin zakaa lagaa bixinaana lama dhihin isagana idin ma siinin ma ansaxayso zakadaas iyadana sababtoo ah zakadu niyay u baahan tahay nacam ninkaan adig aad ka xoolihiisa ka zakaysay asaga kuma uunan idmin idin kuma siinin maku wakiilanin walidaalika marka waxaa weye niyadii baaba ka maqan meeshaan nacam saan in lagu baraarugsanaado qofka aada wax ku darsanayso inaad weydiiso warba zake ma ka dhiibay adiga mase zake kama dhiibaysid hadduu waa ka dhiibaa yiraa inaad asli uwakiilata marka waa ku wakiishay dhahdo wakaalo saxiixa haddii kale inaad adiga zakadaada iska bixiso waxyaaba badan baa isku dhex dardaran ayb an ibni cumar radia allahu canhuma qaala allahu tacaala ilaahay waxau yihi waaqiimu salaata waaatu zakaa marka taas hadda un dahabkana waa badan yahay dadku waa ka zakeeyaan dahabkana isagoo ama mid laysku qurxiya ha ahaad ama ahaanin eh, sideetan iyo shan garaam marka uu gaaro waa laga rabaa sida saxiixasideetan iyo shantii garaamna rubculcushur baa laga rabaa la qiimeynaa qiimihiiba afartan loo qaybina markaasaa laga zakeynaa tijaarada iyadana dadka ganacsiga ay ku jiraan ee laftirkooda tukaamadooda ayay qiimeynayaan tukaamada marka la qiimey sanadkii marba uu qiimeynayaa lacagta yacni markaa uu isleeyahay eh, lacagta uu badeecadan kasoo bixiyey ee uu geliyey isaga lacagta uga jirta meeshaan yani ayuu sakada ku qiimeynaya lacagta kasoo kusoo gatay eh, isaga kusoo gatay badeecadan ayuu ku qiimeynaa alaabta adhowna marka waa sakeynaya tan asaga uu gadaayo haduu ku qiimeeyana de waa rakarooniyo iduwa iska fiicanta ixtiyaad iyo kheyr baa ku jiro nacam laakiin inta laga rabo culummada taasay ka tilmaamay deynta lacagta qofka uga maqane ou zakeynayo nacam lacag baa deyn uga maqan se u zakeynaa taasoo kale laba unbay mid tahayo deynta inuu rajo ka qabo in loo soo celinayo hadduu rajo kaleeyahay waa sii bixin karaa hadhowna deyntiisii markay usoo noqoto waaba usoo noqotay haddii uu isleeyahay deyntan ma laga yaabo inaad ninkan ka hesho lagama soo saari karo oo is yiraahdana hadda waajibkuma aha inuu ka zakeeyo laakiin hadday lacalla usoo noqoto sanadadii dhan buu dib u xisaabaa saddex sano hadday ka maqneyd saddex buu ku dhufanaa zakada hadday afar ka maqneyd afar buu ku dhufanaa afar zakaa laga rabaa ilan wahaakada saas iyadana ku wadaan dhulalka dadka ka ganacsadoo kale dhulalka dadka dhulalka ka ganacsado oo iyagana badan ayaantaan iyaga laftirkooda dhulku hadday u diyaariyeen waxaa kala duwan inuu dego hadduu u diyaariyo dhulka guri oo isaga degaayo dhistay zake lagama rabo guribuu diyaarsaday inuu ijaar geliyo rabaa ijaarkaas uu gelinaya lacagta oo ka sameynaya zakada ay ka waajibe oo guriga isaga maya laakiin dhulka waa ka ganacsadaa dhulal bou gadaa waa sii gadaa dhul bou gadaa waa sii gadaa sanadkiiba bil waa inuu inta qabsado oo markaa uu ka zakeeyo dhulkaas uu haysto qiimihiisa qiimaha u feerinaya marka qiimihiiba marka rubcu lcushur haddii nisaabki uu gaaro aakaa marka iyada qaala allahu tacaala alla waxau yihi waaqiimu salaata salaada oga waatu zakaata zakada siiya waqaala tacaala alla waxau yihi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu llaaha inay alla caabudaan maahan mukhlisiina iyagoo u gooni yeelayo lahu lilahi alla addiina cibaadada xunafaa iyagoo iilanaayo shirkiga ee qallooca ka iilanaayo wayuqiimu salaata salaada ay oogayaan wayutu ay siiyaan azakaata zakadii wadaalika kaagaasi diin lqayima waa diintii toosnayd toosnaanta badnayd wa qaala tacaala khud qaado khud qaad buu yihi alla min amwaalihim maalyaalkooda ka qaad sadaqatan sadaqo sadaqadaas oo tudahiruhum dahirayso wa tusakiihim yacnii wa tusakiihim oo dahiraysa dunuubta ka dahiraysa wa tusakiihim aada ku dahiraysa bihaa sadaqadaas nacam tudahiruhum bihaa wa tusakiihim nacam ayb sadaqadaas oo tudahiruhum dahiraysa wa tusakiihim taskiyeyneyso buqliga iyo xolamidkaa ka taskiyeyneyso bihaa iyada nacam aayadda marka iyadana sadaqada laftirkeeda dadka la siiyo qur-aanka lagu sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina caleyha walmualafati quluubhum wafi riqaabi walghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiili fariidatan min allah zakada yaad siinaysaa ciddii la doona iskama siinaysid labaiyo toban sideed sinfi ayaa zakada ay ku baxdaa masaakiintaa la siiyaa fuqaradaa la siiyaa miskiinna waxaa la yihahdaa qofka ay zaka u qofka aan wax ku filan haysanin quutulyoonkiisi daruuriga wax ku filan ma hayso miskiin faqiirna waa nin ka daranoo hal xababa maba haystaba inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina caleyha dad zakada aruurinaya hadday jiraan loo xil saaray iyaguna waxbay ku yeelanayaan zakadii walmualafati quluubuhum dadka lasoo dumaayo quluubtooda mualafatu lquluubku waa nin hadda soo islaamay waa inuu islaam yahay shardiga waa nin hadda soo islaamay laakiin islaamkiisu weli zaczaca oo ku jiro waala siina akada waa laga siina gaalada ayago hal sibaa zakada lagu siin karaa halkaasi waxay tahay shartooda in la iska leexinayo oo la yiraha marka mu-alafatulquluubkaay soo galayaan mathalan dhowr dhufays baa kugu furan kan baad waxaad is leedahay war haddaad kan intaad la diriraysa midkaan tabar uma haysa kan inaad intaad xoolihii zakada wax laga siiyo la yiraha war lagula heshiiyo oo la yiraha intaasaan ku siinaynaayo bal adiga niyo naga jooga haddii sidaa la yeeli karo saas ku aamusayaan uga tegayaan waa la yeelayaa nacam baqawiga iyo culamada shaaficiyadana waa ku daraan nacam taas ayb tafsiir lbaqawiga uu tilmaamay nacam taa iyada marka halkaas si qaab unbaa lagu siin karaa walmualafati quluubuhum walghaarimiina dadka deynoobay ninka deyn baa lagu yeeshay iskama bixi karo hoos zakadaan iskaga bixi deynti haarimka waxaa shardiga laakiin deyntiisa inay hadda joogto waxaa shardiga deynta inuu u galay maslaxad guud oo muslimiinta maslaxad guud u ah ama maslaxa khaas isaga u ah laakiin aan dembi ahayn waa inuu u galay hadduu deynta dembi ku galay xabad lagama siinayo zakada haddii deynta laba sano kadib laga rabana haddama la siinayo sanadkan ayb deyntu marka inay sidaa tahay waxaa kaloo iyadana ku jira meesha walgaarimiina wafii sabiili illaahi ilahay jidki fi riqaabi aan ah, ka tegay dadka yacni addoomaha in lagu xoreeyo addooma hadday jiraan aan xor ahayn in lacag inta laga bixiyo la xoreeyo xornimada aada ugu dadaala islaamka wafii sabiilillaahi jihaadka in lagu bixiyo oo dadka ciidanka aan qornayn ciidanku waa laba mid qoran oo mushaari ah nacam oo diiwaanul jeish ku jiro kaas isaga la siin maayo ile wixiisa meel kale laga dabaraayo ninka mutadawica ahe isagu jihaadka tadawuc u aaday hadda ciidanku aan ku jirin kaas isaga waa laga qalabeyna qalabkiisii iyo wixiisii waa laga diyaarinaa waa sinfi oo zakada lagu bixiyo waa jihaadka wabni sabiili musaafirka sideeddaasaa la siiyaa zakada sideedda marka intii joogtaad siinaysaa adiga markaas hal nin inaa gacanta ugu shubto ma aha maalkii dhan zakadii dhan haddii xoogaaga zakadaada xoolo iska badan ay tahay oo kale kun dollar oo kale aada sakeyneyso waxaa lagaa rabaa saddex miskiina saddex fuqaro ah saddex dayn lagu leeyahay saddex saddexa ugu yar ile jamaca lagu sheegay mugta aayadee saddex dayn lagu leeyahay saddex ninoo dagaalamayo ilaahay jidkiisa ku dagaalamayo ku qalabayso nacam kullu hada diinka ilaahay buu kamid yahay nacam diinka diinka ilaahay bay sidaa tilmaamaya wahaakada wixii joogaad un saas ugu qayqaybanaysaa qaala tacaala wamaa umiruu qof adiga nafaqadiisa lagugu leeyahayna ma banaano inaad zako siiso ilmahaaga zakadaada ma sii kartid xaaskaaga ma sii kartid waalidkaaga ma siin kartid waa kaa mara wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaala buniya alislaamu calaa khamsin baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuullah waana muxamadan cabduhu warasuuluhu ayb wa iqaami salaa waitaa iitaai zakaa zakadoo la bixiyo xaji lbeyti wasawmi ramadaan muttafaqun caleyhi wacan dalxata bni cubaydillaahi radi allahu canhu qaal jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulillahi buu u yimid sala allahu aleyh waali wasalama min ahli najdin ninkaasoo reer najdi ah thaa'iru rasi ninkaas oo thaa'iru rasi madaxiisa uu kala tegtegsan yahay yani madaxa uunan u shanlaysnayn nasmacu aan maqlayno dawiya sawtiyo codkiisa damdamtiisa nacam codkiisa jugjugta shanqarta aan maqlayno walaa nafqahu ma aanan garanaynin maa yaquulu waxa uu dhahaayo nacam nin cod dheer oo qaylinaayo ayaa yani madaxiisa u yani aanu shanlaysnayn oo hadalka uu dhahaayo aanan fahmaynin laakiin aan maqlayno codkiisa xataa danaa ilaa uga soo dhawaaday min rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalam in marka tilmaantan sida ay u socoto nin yacni acraabi inuu ahaa ninkan yaa ka muuqato maxaa yl hadalkaba wuxuu kasoo bilaabay intuunan soo gaarinba banaankaas kasoo bilaabay hadalka ayb wahadihi caadat lacraab waay xataa danaa min rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam faidaa huwa waaba isaga oo yasalu can ilislaami islaamka wax ka weydiinayo marka dadki qofkii dabcan waxaad garanaya marka dadkan diinta ayagaa weydiinayo baahay inay u qabaan baa u caddayd zamankan waxaa la rabaa marka in loo cudur daaro qof magaalo intaas joogay masaajidka uu ku dhegan yahay wax lagu akriyo baa wax haleynayo markaas waxaa lagu leeyahy jahli ha ah loogu cudur daaro nacam ee ninkan jahliga asaa iska dhigay jaahila nacam asaa mufarid waay kaasoo kale ma loo cudur daaro culimada ma u cudur daaraan haddii la yiraah waa loo cudur daaraan waxaaba imaanaysa ninna inuusan diin baranin nin kastana loo cudur daara marka jahliga ninka loo cudur daara waa nin asbaabtii waxbarashada suuragal uma aha cidoo weydiiye maalan ma haysto waxaan xataa in looga baahan yahayna wax ku wax dareensiiye maba lehba maxduur waa kaasoo kale n laakiin nin isaga duulal yowm la dhahayo war kaale salaada wax ka baro war kaale tawxiidki baro waxa diinta bal aada uga baxday waxaadan diinta uga ayaa lagu akrina ma rabo isagaan rabin dadkan fiir iyagoo reebaadiye aba ah intay nebiga u yimaadaan islaamka ayagaa weydiinayay nacam xataa haddaad nin culamaa haysato wax kuu sheegaayo laakiin adiga aadan weydiineynin oo waxaa rabta iska sameynayso hadhowna jahli waayo la dhahayo ma soconaysa sababtoo ah hadday waxaan qiimo kula leeyihiin waa su-aali lahayd nacam war maanta ma ninaan marka uu wax rabo adduunyadiisa marka wax ka rabo iyo marka inuu shirkad gala rabo howl muhiima oo asaga u arka markuu rabo soo dadka ma su-aalana dadku u tagaa wixii khibro uloho weydiiyaa waa maxa marka ninkaan aan diintan muhiim lalahayn marka icraad buu samaynayaa ma weydiinayo dadna ma su aalaayo ficil buu samaynayaa aada u daran oo laga yaabo in diintii looga baxo yoom waaxidna qof ma weydiinayo xataa kadib baa waxaa lagu leeyahy ficilkii markuu sameeyo ay aathaar xun ka dhalato yaa waxaa lagu leeyahy markii aathaartii la sheegoo kale jahli baa loogu cudur daaran jahligu muxuu yahay isagiibaabsag asagaan markii horena su-aalin intaana waa lala qaylinaya waxaan asagaan rabin inuu dhegeysta marka kaas marka macduur ma aha marka masaa-isha jahliga qofka loogu cudur daaro iyo kuwan loogu cudur daarin waa la kala waa masaa-il yacni wax kasta qofka looguma cudur daaro jahliga qof kastana jahli looguma cudur daaro waxay u baahan tahay marka in la dabdiyo masaa-ishaas nacam ee marka aan lagu fududaanin qofna jaahilnimo looguma cudur daaro iyo waa loogu cudur daaro aan lagu fududaanin ee tafsiil masalada tafsiil baa ku jira sida raajixan ayb qolooyinkan ayagana muslimiinta iska gaalaysiiyo waxaa dhici karta inay yani ayi shay masaa-il qumuud ku jiro qarsoomi karta inay wax ku gaalaysiinayaan iyagoon cilmi loo fiirinin qofkan ma ogyaha mise ma oga qolooyinkan kaleo iyagana yani ku fogaaday say isu leeyihiin yacni qofka takfiirinta ka fogaada ka fogaada ka fogaada yay waxay la gashay baab kaloo isaguna qaldan oo waa maxayna wax riddo la yiraahdaba in diintii laga saaraba nacam wax lagu ridoobaba ma jiraa ka imaanaysa marka nacam ayb haddii boqolaal shardiyo ilaahayna uunan dejinin rasuulkiina oonan ka imaanin loo shardiyo lagu xirxiro bimacnaha macnaheedu in badan waxaaba weeyaan waa cidna magaalowdo xaqu marka waa udhexeeya waa wasat mar walba ninkan marka islaamku wax ka su aalaya yas'alu can ilislaami faqaala rasuul llahi sal l slam ninkan marka waxa u weydiinaa muhiim leeyahay nacam sidaa darteed waa iska su-aalayaa nacam lamid maaha marka nin aan dan ka lahayn markaa dan kalea waa weydiineysaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam khamsu salawaatin shan salaadood fi lyowmi walleylati khamsu salawaatin yaa kamid a ah wax alla uu idinku waajibiyey shan salaadoodoo fi filyawmi walleylati maalin iyo habeen dhexdiis ah maalinka iyo habeenka hal calaya hayruhunna markaasu wuxuu yihi qaala waxauu yihi hal calaya dusheyda ma yahay hayruhunna shantaa waxaan ahayn qaala laa buu yihi maya ilaa an tadawaca inaad iska sunaysanayso adiga aada ziyaado la imaanaysa ma ahan faqaala rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalama wa siyaamu shahri ramadaan mima awjaba allahu calaykum waxaa laidinkugu waajibiyey waxaa ka mid a ah siyaamu shahri ramadaan bisha ramadaan soonkeeda qaala hal calaya hayruhu heyrkeed ma laygu leeyahay qaala laa buu yidhi maya ilaa an tadawaca inaad iska sunaysanaysa ma ahan tatadawaca qaala wadakara lahu rasuululahi sal l slam azakaata buu u sheegay faqaala hal calaya hayruhaa zakada waxaan ahayn ma la igu leeyahay qaala laa buu yidhi maya ilaa an tatawaca inaad iska sunaysanayso sadaqa tadawaca la baxaysa ma ahani waxaa dhici karta kolalka qaar sadaqada tadawaca laftirkeeda inay waajib noqoto qariino darteed xaalaad darteed maalan nin baa yacni badar buu iska haystaa dadkii dad muslimiina gaararkiisay ku dhimanayaan marka inuu yihahdo anu zakada waa iska bixiyey nacam waxna layguma laha maya markaasoo oo kale nacam waajibay ku noqonaya inu nufuustan badbaadiyo intii tabartiisa nacam waxaa dhacaysa mararka qaar yacnii qaraa-in waxaa dhici karta xaalaad naadir oo qaadhif ah in lagu yacnii sadaqadii zakadii waxaan ahayn oo haddana waajibaya inay jiraan qaala laa buu yihi man laan tadawaca faadbara rajulu ninkii waa sii jeestay wahuwa yaquulu isagoo dhahaya wallaahi baan ku dhaartay laa asiidu calaa haada ka siyaadin maayo intaan walaa anqusu minhu kana nuqsaamin maayo intaan waajibka aada ii sheegtay aniga mana ka siyaadinayo mana ka nuqsaaminayo faqaala rasuul lah sal l slam rasuulka waxau yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu run sheego intaan hadduu run ka sheego waajibaadka kasoo baxo waa liibaanay buu yidhi muttafaqun caleyhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga bacatha mucaadan mucaad buu diray radia allahu canhu ila alyaman yaman buu u diray mucaad buu yaman u diray faqaala waxa uu yidhi udcuuhum ugu yeer dadka ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anii llah waxaa laga qaadanaa marka imaamku inuu dadka diro ee uu dacwada u diro ee uu yiraahdo orod meeshaas tag kaas meeshaas tag kan mee dad inuu diro yacni muhimaddii isaga uu sheegayey ayaguna naa-ib uga noqdo rasuulka ayaa hadda mucaad ou naa-ib ka yahay isagoo wakiil ka yahay nacam marka wixii rasuulka uu sheegi lahaa buu gaarsiinaya marka dadka dacwada marka iyaduna waa taas marka nebigu laakiin wuxuu diri jiray saxaabada dadka fuqahadooda u diri jiray nacam dadka fuqahada ou diri jiray nacam ee wax fahamsan oo aada diinta u fahamsan ayuu diri jiray dabcan iyadoo saxaabada ay diinta aada u fahamsanayeen haddana haddana wuxuu xuli jiray kuwa aada axkaamta iyo u yaqaano sababta waxay tahay ninku markau baxo magaaladii ou tago ee dadkii dacwada siiyo dadkii waxbay weydiinayaan nacam de waxa ay weydiiyaan uga jawaabi karaa la raba dadkii waa issoo dagaalayaan inuu kala dhex geli karo nacam ninka wadaadka ah, yani muhimadda uu qabanayo muhimad aada u fara badan waa nacam masaajid keliya inuu ku jiro ma aha ayb dadkii waxaa weeyaan maxkamadii qadihii waxay u baahan yahiin in diintii wax ka yaqaano aqoon leh waxaa u baahan yani dadka fatway u baahan yihiin masaa-ishooda diiniga waxaas waxaasaa dhacay jawaabtu maxay tahay cid u fadwatay u baahan tahay waxay u baahan yihiin dadka qur-aanka wax u dhigo dadkii diintii bay qaateen islaamkii bay galeen qur-aanka say in la baray u baahan yihiin nacam qof qaariya qur-aanka bari karaa lagala rabaa muhimadaas oo dhan qof qaban karo yaa la diraa dacwada sacdaa marka loo baxo waa kaasa marka nacam qofka marka waxaa kaloo laga rabaa sidoo kale inuu yahay qof masaalixda iyo mafaasidda ummaddaas qiyaasi karo nacam ee qof uun iska socdo inuu yahay qarbud iyo yacni waxaan ma-aalka ay waxa ka dambeeya iyo waxa ay keenaysa iyo aan gara karinna kuma fiicna iyadana muhiimaadkaasoo kale markaa nabigu wuu diri jiray yaman weliba wuxuu isaga daba diray mucaad abuu muusa alashcarina waa u diray abuu muusa alashcarina wou u diray lidaalika marka saxaabada meeshay tagaan fiqhi iyo daday soo saari jireen kuufa ibn mascuud cali bin abi aalib daday kasoo saareen shaam abu dardaa iyo rag badanaa joogay saas oo kale madiine ibnu cumar iyo abu hureyra dad badanay soo saareen marka diinta nebiga waa kasii qaadeen asxaabta dadkana waa sii gaarsiiyeen ilal aana ay annaga saa nagu soo gaartay qofka marka waxaa laga rabaa haddii uu jecel yahay inuu muhiimadaas qabto inuu waxna u barto hadduu jecel yahay inuu muhiimadaas qabto udcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah anii rasuulu llah fainhum adaacuu lidalika yani muhiimaadka kale uu qabanayo ninka qofka la diraayo waxaa kamid dadka heshiisiinta u baahan qabaa-il baa isdiriraayo in la heshiisiin karo oo qofka yacni tadbiirka iyo maamulka iyo habka wax lagu heshiisiinayo iyo yani inuu noqdo qof meel walba ku dhex jiro bulshada kamida ah, meelaha bulshada anagooda diinka waxuu nala noqday keliya masaajidka keliya inta lagu sameeyo nacam intaasoo wadaad leeyahay inta kalena dad kalaa nacam inta kalena dad kalaa leh nacam walidaalika dadka kaloo leh xataa caalamul kuwa lagu sallado waa kuwa ugu jaahilsan mujtamaca ninba ninkuu ka jaahilsanya unbaa lagu soo hormarin adigna ayb maxamuud shaakir raximahullah maxamuud maxamed shaakir maxamed shaakir walaalkiis ninka dabariga taxqiijiyey tafsiiru dabariga caalim u ahaa yaa kitaab uu qoray risaalo uu qorayba wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa markii ay qabsadeen xamla alfaransiya faransiisku markuu qabsaday meeshaan masar markuu qabsaday dhowr sano ay joogeen oy ka baxeen faransiiskii ayay waxay uga tageen buu yidhi dadkii ugu yani masarna waxay ahayd meel cilmi ilaanna dabcan waa waa ka muuqdaa taas meel cilmi bay ahayd masar oo culumaa joogtay dad yacni waxyaabahan kaleo maadiga aada u yaqaanaa joogay dad yacni meel ilbaxnima ka jirtay ahayd markuu ka tegaayo waxaa lasoo dhisay oo lasoo abaabulay dadkii looga tegay shan iyo soddon sano soddon iyo shan sano nin ku gaaray uminimo nin adiga masar xilligaas joogay oo wax qoris la-aan akhris la-aan ku gaaray soddon iyo shan sano yaa loo keenay ilaa khamsa o arbiciin sanana wuxuu ku gaaray sigaarku iibi jiray nacam maxamed maxamed maxamed cali baasha maxamed cali baasha loo keenay ninkaasaa marka madax u noqday looga dhigay soddon iyo shan sano uu minimo soddon iyo shan waa inta qofka wax ku baran la wax ka dambeeya waaba qofku qof saas jaahil u ah haddana yani baaicu wuxuu ahaa sigaarku iibi jira nin iska yani sigaar iibis waxaas ka shaqaysto ahaa baayicu duqaan u ahaa meeshii xadaarada ka jirtay cilmiga ka jiray culummadu ay joogtay nin halkaasaa loo dhiiba nacam markaasaa wadaninimo iyo waxyaabaha marka uu ku oo isku qariyey marka nacam qiic oo wuxuu isku qariyey wadan jacayl iyo kanan yeela iyo waxaas isku qariyey nacam allah almustacaan waqtigaas waaba waqtigaasba hadda kasii dartayba nacam hadda waa waa tii kasii dartay wa nasal llah asalaam wacan ibni cabaasin radia allahu canhu marka waxau yihi eh, udcuhum ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah waanii rasuulu llah udcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah waanii rasuulu llah fainhum adaacuu lidalika hadday kugu adeecaan faaclimhum ogeysiy an allaha tacaala alle iftarada calayhim inuu ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin waleylatin maalin kasta iyo habeen kasta fainhum adaacuu lidalika hadday kugu adeecaankaas faaclimhum ogeysii ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo tuuqadu min agniyaaihim laga qaado wa turaddu calaa fuqaraa'ihim lagu celiyo maxalushaahidka halkan waa sadaqa in lagu farad yeelo marka oo dadka fuqarada laga qaado lagu celiyo masaakiinta waa laga qaadan ujeedaa dadka xoolaha haysto loo celiyo masaakiinta marka dadka xoolahooda laysku celcelinaa macnaha saasaa marka iqtisaadka islaamiga u ka imaana marka xoolahooda in laisku celceliyo kan xoolaha laha laga qaadaa midkan miskiinkaa la siinaa muslimka ayb dhaqaalayaalka kale waxay ku dhisan yihiin dhiig miirad oo dabaqaa dabaqaa bangiyada samaysanayso oo xoolaha leh iyo sharikaadka dadka intiisa kalena ayaga ay si ayay si dadban addoomo ugu yihiin oo morgejay siinayaan lacagtaa marka laga daldala shan iyo labaatan sano dhiiggiisa ninkaa ninkaana qaba bangigaana qaba hay waxa wey kaas marka waa nidaam oo dhiig meerada wa midkaana nidaam waxaa waaye dadka u kaalmeynaya wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa ay ka qiraan macbuud xaq lagu caabudo inuunan jirin allah ma ahani waana maxamedan rasuulullah wayuqiimu salaata salaada ay oogaan wayutu zakaata zakada ay siiyaan faidaa facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii dimaahum dhiiggooda waa iga ilaaliyeen wa amwaalahum iyo maalkooda ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa ma ahane oo haddii xaq islaamka in iyaga lagu dila sheegaayo ay galaan dhiiggooda waa banaanaana iyo maalkooda markaan wa xisaabuhum cala allaahi xisaabtoodana alla korkiisay ahaatay hadday islaamka ii muujiyaan aniga gaalnimana ay qarsadaan ilaahay baa kula xisaabtama aniga daahirkan qofkan waxa ka muuqda unbaan ku xukumaan mutafaqun caleyhi an abi waana soo maray xadiidkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal lamaa tuwufiya rasuulullahi rasuulka markii la oofsaday sala allahu aleyh waali wasalama wa kaana abuubakrin radia allahu canhu abuu bakarna ahaa yani ou yimid xilkii qabtay wa kafara uu kufriyey man kafara ciddii kufrisayoo min alcarabi carab ah intii carab gaaloobeysana ay gaalowday oo ridowday faqaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yihi kayfa tuqaatilu seed ula dagaalamaysa annaasa dadka <coughs> dadka sideebaad ula dagaalamaysaa waqad qaala rasuulullahi iyadoo rasuulku uu yihi <clears throat> sala allahu alayh waali wasalam umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay faray dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa ay ka dhaxaan faman qaalahaa qofkii yiraahda laa ilaaha illa allah faqad casaba minii waa iga dhowray maalahu wa nafsahu maalkiisa iyo naftiisa ilaa bixaqihi wa xisaabuhu xisaabkiisuna calallaahi buu ahaaday iyadoo nebigu uu sidaa yiri qof laa ilaha illa allahu dhahaayo dhiiggiisa iyo maalkiisa waa macsuum seed ula dagaalamaysa abuubakarow marka <clears throat> fa qaala abuu bakrin waxau yihi wallaahi baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalama oo la dagaalamayaa man faraqa bayna asalaati wazakaa salaada iyo zakada qofkii kala geeyo salaadii iyo zakada qofka kala geeyo oo salaadna waa tukanaa zakana ma tukanayo dagaalan ka xigaa yiraahdo waa la dagaalamaa buu yiri nacam <clears throat> wallaahi baan ku dhaartay lowma wuxuu yihi fa salaata salaada fa ina azakaata zakada xaqulmaali xaqulmaal maalka xaqiisa waa wallaahi baan ku dhaartay marka waxaa muuqato inay ogaayeen qofkii salaada diido ay yiraahdo dagaalan ka xigna anagu waa dagaalamayna ma tukanayn in lala dagaalayo waa isla ogaayeen ayaga saxaabada masaladii marka walidaalika abubakar zakadiiba wuxuu uga qiyaasqiyaas salaada uga soo qiyaas qaatay wallaahi baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan ciqaalan dabar kaanuu yu-aduunahu ay u gudan jireen ilaa rasuulilahi sal ly slam rasuulka la qaataltuhum waa kula dagaalama calaa mancihi diidistiisa yani dabar xarig ay nabiga u keeni jireen zake ahaan hadday ii diidaan waa la dagaalamaa qitaalka iyo qatligana farqi baa udhexeeya ninka hadduu zakada diido laakiin uunan dagaalamaynin oo kale see la yeelaa muslimin uu yahay waa laga qaada xoogaa looga qaada wax dagaal uma baahna kaasay ma ogtahay laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay dad meel isku aruursaday oo zakadii diiday see la yeelaa waa lala dagaalaa kuwaas nacam laa ilaaha illa llahu hadday doonaan ha ku wardiyaan hadday rabaan nacam soo ma garanin ayb imaamka marka muslimiinta waxaa wey waa la dagaala waana kula dagaalama arrintaa darteed yani marka waxaa wey marka laleeyahay yani muslimiinta dhexdooda yaynan isdagaalin xaq dara yaynan ku diririn waay ma ogtahay wailaa haddii yani midna midkoodna xaq ku dagaalamayo midna baatil ku dagaalamayo dagaalka noocaas oo kale fidna lama dhaho nacam ay ibnu xajarka fatxulbaarigana saasuu u qeexaa nacam ibnu jariiri dabarina saasuu dhahaa nacam oo culimadii salafka ka mid ahaa oo wuxuu leeyahay haddii la dhihi lahaa ayi dagaaloo muslimiinta ka dhex dhaco waa fidna haddii la dhihi lahay dadka wuxuu yidhi fasaqada ah ee qaabka daran ee xun ayaa meel walbaba tamakuni lahaa hadday ogyihiin inaan lala dagaalamaynin kan isbaarada dhiganayo midka yacni fasaadka wado hadduu ogyahay inaan hal xabad lagu ridaynin dhulka dhan bau tamakunaa naagtaan kufso gurigaan dhac midkaan dil waxaa maalkan qaad saasuu sameynaa hadduuba ogyahay inaan lala dagaalayn oo la dhahayo maama dhiigaaga macsuum uu naga yahay haddii la dhahayo waa taas yani sharcina maahan caqlina ma aha soo ma garani walidaalika marka qofka haddii madluum iyo daalim ay kala yihiin mafsadada ka dhalanaysana aynan badnayn qofkii waxaa u banaan inuu yani naftiisana waa difaaco karaa waa ka difaacan karaa saail cadow soo weeraraya waa ka difaacan karaa naftiisa waxaa kaloo ka difaacan karaa naftiisa yacni eh, iyo wixii kale isaguna yani sidaasoo kale banaynayo ma macnaha noocaas oo kale nacam ayb marka dagaalka dafcu saa-ilkana fidno lama dhaho kan muslimiin iyo gaalo ay dirirayaanna fidna lama dhaho kan fidnada la dhaho waa midkay muslimiinta dhexdooda ka dagaalamayaan xaq daran u dagaalamayaan labadoodaba adduunyay ku dagaalamayaan mulki yaa madax noqonaya ku dirirayaan waxyaabaha kuwa noocaas oo kale ah ama lamaba yaqaano waxay ku dagaalamayaan yaa xaq wato yaa baatil ku socdo lama oga iskaga dheeraaw markaas adiga ha gelin laakiin haddii la og yahay masaa-isha hadda aan sheegay oo kale akharu ahlilcilmi lculamaa saasay u badan yihiin qofka marka waa saalantaha wax in laysaga tiim bareeyo qofka hadduu yiraahdo marka masaladan oo kale hadduu waxaan oo kale fidno ma ahan haddii uu yirahdo dagaalka saa isa isa hadduu yahay xaalaadkaas kale cad fidno ma ahan haddii uu yiraahdo yani haddii la yiraahdo ninkan waa fidnawade naam fidnawada ninkii ah unbay ku dhacay ninkaan ahayn ku dhaci maysa ayb marka wuxuu yihi low mana low manacuunii ciqaalan kaanuu yu-aduunahu ilaa rasuuli lah sal l slam laqaataltuhum waan kula dagaalami lahaa calaa mancihi diidis diididiisa qole ayagu marka muslimiina ka waran hadday gaalo wadan kusoo duusha ay soo raacaan oy gaalada la socdaanoo calankii gaalada lagu socdaa amarka gaaladaa leh dad muslimiin oo kalea lala dagaalama fidno maya kaasoo kale maya kaas fidno ma ah bal haddii lasoo qasbo xataa muslimiinta ufiirsada masaladaas yani haddii dadka muslimiinta ay gaaladu soo qasbaan oo ay dagaalka xoog ku keenaan oo xagga dambena ay xabado kala istaagaan wax dhan waa layska celinaa nacam ninka ku dhintee muslimkaa macduur waayo markaas nacam kan lasoo qasbay insha allahu tacaala waa macduur sababtoa waa lasoo dirqiyey meesha qasabaa lagu keena sao isma keenin waxaana loo deliishada qowluhu tacaala ina aladiina tawafaahum lmalaa-ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lardi qaaluu alam takun ardullahi waasica fatuhaajiruu fiiha oo aayadda waxay ku timid yacni sababu nusuulkeeda dad ayaa markii dagaalkii beder la galay gaaladaa waxay soo qasbeen dad muslimiintii maka deganeed oo ducafana ahay ee aan soo hijroonin bay intay xoog kusoo wadeen meeshii keeneen xoogaa muslimiintii markaa way ka walwaleen markay dagaalkii uu dhacay kadib way ka walwaleen dadkii walaalahooda muslimiinta ay la dagaaleen dagaalka kale hor imaadeen markaasaa waxaa soo degtay marka aayadahan ina aladiina tawafaahum almalaa-ikatu anfusihim qaaluu fiima kuntum ayagiibaa daalac loo raacday qaaluu kunnaa mustadcafiina fi lardi qaaluu alam takun ardullaahi waasica marka la idin qasbaayo miy ma isaga soo carartaana meeshaa kasoo tagtaanaba la yiri ayagiibaa saas la dhahay marka kii la dirqiyey hadduu xukunkiisii saas yahay nin asaga iskeenay sheekhu nin asaga iskeenay oo lacag qaadanayo lacag qaad qaataa ma ahan maanic ma aha nacan nin isaga lacag la siiye la qorayo meel lagu soo tababaray la keenay wax xurmaa uu leeyahay male allahuma hadduu gaalnimo ka badbaado naam taasuu nasiib leeyahay hadduuba gaalnimada ka badbaado nacam masaladan marka sheekhulislaamna waa dhigaa fataawaha waa ku dhigayaa eh, juska sideed labaatanaad wuu ku dhigaa kutub lfiqhina waa lagu dhigaa abwaab ljihaad iyo markay ka hadlayaan dadka marka mukhtaar qofka ay mukraha iyaa saasaa loogu kala qeybiya qofka la dirqiy kaan la dirqinin zamankan dadka agarkoodana wax dirqiyaa maba la arkaba nacam ayagaa iska rabo tadawuc iyo waxay ku tagaan rabitaankooda ayay ku tagaan markaasuu weliba rabaa qof muslima inuu ku baabi-iyo marka nacam oo weliba la yiraa xabad yaa lagu ridin nacam isaga kan hadilo kaana waa kan inuusa xurmo lahayn oo kale kan uu dilayo inuunan xurmo lahayn oo kale marka dad dhan oo intaas cilmi baranaya dhowr sano cilmi akhrisanaya waxaan fahmila laakiin waxaa lala fahmila la-ayaa maaha aqoon daro hawowa nacam qofka hadday hawo hayso waa hawadu waa leexinaysaa nacam ilahan ka magangelna hawo ayb marka waxau yihi wacan abi ayuba radia allahu canhu ana rajula qaala linabiy sala allahu alayh wali wasalam fawallaahi baan ku dhaartay mar qaala waxa uu yidhi qaala cumaru radia allahu canhu fawallaahi baan ku dhaartay maa huwa ma ahanba arrinku ilaa an ra-aytullaaha inaan alla arkay qad sharaxa inuu u waasiciyey sadra abi bakrin abuubakar laabtiisa lilqitaali dagaalka inuu u waasiciyey unbaan arkay fa caraftu waxaan gartay anahu lxaqu xaqa inuu sidaas yahay dagaalka inuu xaqa yahay abubakar sida uu arko muttafaqun calayhi an abi ayuuba radia allahu canhu ana rajulan qaala linabiyi sala allahu alayh waali wasalam nin baa wuxuu nabiga ku yidhi akhbirnii bicamalin yudkhilunii iljanna ii sheeg camal i geliyo qaala tacbud ullaha ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku bihi shay-an cidna la wadaajin maysid cibaadada wa tuqiimu salaata salaadaad oogeysaa wa tu'ti zakaata zakadaad siinaysaa wa tasilu raxima qaraabadana waa xiriirinaysaa muttafaqun calayhi intaasaad jannada ku gelaysaa marka <coughs> muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana acraabiya nin reebaadiya aata nabiya nabigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam faqaala waxau yihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo dullanii calaa camalin camal itus idaa camiltuhu haddii aan sameeyo dakhaltu ljanna jannada aan gelaayo qaala waxau yihi tacbudullaha allaad caabudaysaa laa tushriku bihi shay-an cibaadada cidna la wadaajin maysa wa tuqiimu salaata salaadaad oogeysaa wa tu'ti zakaata zakadaad siinaysa almafruudata la farad yeelay watasuumu ramadaana ramadaan baad soomaysaa qaala waxau yihi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye laa asiidu calaa hada ka ziyaadin maayo kan falamaa wallaa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam markuu sii jeestay nebigu waxa uu yidhi man sarahu qofkii jeclaystay farax gelinayso an yandura man sarahu yani qofkuu farax gelinaya an yandura inuu eego ilaa rajulin nin min ahli ljannati ahlu janno ah falyandur ilaa hada kan ha eego ayb muttafaqun caleyhi marka waajibaadka oo laga soo baxo waxaa lagu gaaraa janna lagu tagaa nacam ayb oo janno ayaa lagu galaa ayb wacan jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala baayactu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan la mubaayacooday calaa iqaami salaati baan kula mubaayacooday salaada oogideeda oo iitaai zakaati zakada siinteeda iyo wanusxi nusxi ukheyr miirid daacadnimo ula talin likulli muslimin muslim kasta daacadnimo loogula taliyo muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa wariya <coughs> ayb iyo wanusxu nusxi likulli muslimin muslim kastaa loo kheyr miiro muttafaqu caleyhi wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbi wsalam